ama bacd aan kusoo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada wa balli sada nawaasikda ayaan ku dhex jirnay ina iyo khawaadeeda ayaan ku dhex jirnay gaar ahaan waxaan ku dhex jirnay xuruufta lixdaa kuwii shadnaa haddii shadka laga daayo xubunkoodu muxuu noqon waxaan soo gaarnay an wa ama an an fa tacmalu waa camal fale hiya anti wayajibu waxaa waajibaa fii gayri daruurati daruuro qeyrkeed xad xadfu smihaa isimkeeda la xadfidiisa damiira shani xaal uu yahay la xadfu iyo wa kownu khabarihaa khabarkeeda ahaanshadiisa jumlatan uu ahaado jumladaasoo mafsuulatan la faslinaa in budaad haddii lagu bilowdo hiyo jumladii bificlin ficil ficilkaasoo mutasarifin oo sarfooma ah ficilkaasoo kayri ducaa-in aan duca ahayn biqaadna lagu fasliyo ow tanfiisin xarfu tanfiis lagu fasliyo ow nafyin ama nafyi lagu fasliyo ow ama se low low lagu fasliyo wa ama an an fatacmalu waa camal falay hiya antii wayajibu waxaana waajibaa fii gayri daruurati daruuro qeyrkeed xadfu smihaa isimkeeda la xadfidiisa damiira shani xaal uu yahayna la xadfo iyo wa kownu khabarihaa khabarkeeda ahaanshadiisa jumlatan jumla uu ahaado jumladaasoo mafsuulatan la faslin aho la sooca in budia jumlada haddii lagu bilowdo bificlin ficil ficilkaasoo mutasarifin tasarufa ficilkaasoo gayri ducaa-in duca aan ahayn biqadna lagu fasliyo ow tanfiisin siin iyo soofa lagu fasliyo ow amase nafyin xarfu nafyi lagu fasliyo ow amase low lagu fasliyo anta haddii shadka laga daayo camalfalkeeda waajib noqona anta hadii haddii laga daayo shadka oo anna ay aheede la yidhaahdo an waxa waajib noqona horta camalfalkeeda waajib weeye camalfalkeeda waajib weye oo ma camal halaabaydo laakiin shuruuday yeelaydaa gaarays awal lahayn isimka saddex shardiya u waajibayo khabarkana hal shardiya u waajibayo isimka saddex shardiya u waajiba oo koo waajib waxaa noqona in la xadfo haddaysan daruuratu shicr ahayn saasu doortay ibnu hishaam kitaabkan qadriga laakiin kutubtiisa kale sida shuduuru dahabiga awdaxulmasaaliga damiir madkuura inuu noqon karo si qaliil ah saasaa laga fahmaa warkiisa laakiin qadriga sariix wuxuu caddeeyey waa waajib in la xadfo waa sida ibnu xaajib iyo ay culmo kalena mareen waa waajib in la xadfaa ah, ko waxaana waajiba ah damiir inuu noqdo ah, in la xadfaa waa waajib damiir inuu noqdaana waa waajib damiirku bimacnaa shan inuu noqdaa waa waajib saddexaasa isimka u waajibayda yajibu waxaa waajibaya fi kayri darura daruuro qeydkeed ka reeb iyada daruuro wixii aan daruuratu shicr ahayn xadfu ismihaa ko damiira shani damiirnimaduna waa waajib bimacnaa shani weliba inuu yahayna waa waajib khabarkana hal shay oo u waajibayda hadduu jumlo noqdo waa in laga fasliyo anta hadduu jumlo noqdo waa in la fasliyo qabarku hadduu jumlo noqdo anta waa in laga fasliyo oo afar xaraf midkood looga fasliyo qad in looga fasliyo xarfu tanfiis in looga fasliyo nafyi oo afar xaraf noqon doona in looga fasliyo low in looga fasliyo afartaasa mid looga faslina qabarka taasa u waajibay sharax wa ama an an wa ama anna anna dhe wa ama anna anna annada almaftuuxatu ee hamsadeeda la kordhigay fa inahaa annadii idaa khufifat marka la fuudeeyo baqiyad waxay ku baaqi noqoneen calaa maa xubun xubunay ku baaqi noqoneen xugunkaasoo kaanad annadii calayhi xugunka korkiisa ay ku sugneed oo min wujuubi lcamali camal siinta waajibnimadeeda ah. ah in la camal siiyaa waajiba wa ama anna anna annada almaftuuxa toomsadeeda la kor dhigay fa inahaa annada idaa khufifat haddii la fuudeeyo baqiyad waxay ku baaqi noqoneen calaa maa xugun korkiis kaanad annadii caleyhi xukunka korkiisa ay ku sugneed xukunkeedii ku baaqi noqon ay ku sugneed oo min wujuubi licmaali in la camal siiyo waajibnimadeeda ah laakin yajibu waxa waajiba fi ismiha isimkeeda halaathatu umuurin ariyaala saddexa saddex arrimooda isimkeeda u waajiba laakin yajibu waxaa waajiba fi ismiha ismkeeda halaathatu umuurin arinyaalo saddexa an yakuna damiiran damiir inuu noqdaa waajiba laa daahiran ism daahira ma noqon karo damiir inuu noqdaa waajiba an yakuuna huwa isimkii damiiran inuu ahaado awaajiba la daahiran daahir maya waan yakuuna bimacnaa shaani inuu ahaadaa waajiban ee damiir kale ma ahaa karo waan yakuuna maxduufan kula xadfa inuu ahaadaa waajiba ee lama sheegi karo damiir madkuura iskama noqon karo damiir mukhaadab madkuura ma noqon karo sida idina maalig iyo leeyihiin mar maruu noqdaa hay leeyihin damiir madkuur damiir mukhaadab iska madkuura alaykum salam amatullah wayajibu waxaa waajiba fii khabarihaa anta khabarkeeda an yakuuna inuu noqdo jumlatan laa mufradan Ah, horta khabarku inuu jumlo noqdaa waajiba ah, inuu khabarku jumlo noqdo ee mufrad ma noqon karo mufrad ma noqon karo wayajibu waxa waajiba fii khabarihaa khabarkeeda jumlatan jumlo inuu noqdo inuu noqdo waa waajib wayajibu waxa waajib fii khabarihaa an yakuna inuu noqdo jumlatan la mufradan mufrad waa inuusan noqon haddana jumladii mar kale hadana fiiri jumladiiyaa shardi sii yeelan kartaa jumladiiyaa la kala qaadaa saddex goor wax kale ku waajibi maaya ha anta waa la xiriirsan kartaa saddex goor haday jumle ismiyaata haday jumla jaamidaad haday mutasarif ducaaiya tahay saddexdaas goor caadiyay anta ula xidhiidsan kartaa jumlada khabarkaada haday jumle ismiyaa tahay anta iyo jumlada lakala fasli maaha hadday jumladu ficil tahay laakin jaamidu yahayna anta iyo jumlada lakala fas anta iyo jumlada lakala fasli maa khabarkaa haddii uu ficil mutasarifa yahay laakiin ficilka mutasarifka ficlu ducaa u yahayna anta iyo jumlada lakala faslima saddexdaas goor lakala faslima laakiin saddexdaas waxaan ahayn hadduu noqdo oo ah ficil mutasarif hayru ducaa saddex shardi la waayo khalaas in la fasliya waajib noqoyda afar xaraf midkoodna lagu fasliyo wayajibu waxaa waajiba ah fii khabarihaa anta khabarkeeda an yakuuna inuu noqdo huwa khabarkii jumlatan jumle inuu noqdo laa mufradan mufrad waa inuusan noqon fain kaanat iljumlatu jumladii hadday noqoto ismiyatan ismiye hadday noqoto ko ow ficliyatan ama ficliye ay noqoto ficliyadaasoo ficluhaa ficilkeedu jaamidun uu yahay ama waa ficliya laakiin ficilkee jaamida waa labo ow amase ficliyatan ficliye hadday ahaato ficliyadaasoo ficluhaa ficilkeedu mutasarifun uu yahay walxaalna uu ficilkii mutasarif yahay huwa ficilku ducaa-un ficlu ducaa uu yahay ficil mutasarif oo ducaahu noqday lan taxtaaj markaas u baahame ilaa faasilin mid sooca faasilkaasoo yafsiluhaa ka sooca min an saddexaas goor u baahame hadday ismiye tahay hadday tahay ficliye ficil waa jaamid u yahay hadday tahay ficliye ficilkeedu mutasarif yahay laakiin duca uu yahay lan taxtaaj u baahame ilaa faasilin wax fasliya faasilkoo yafsiluhaa jumlada ka fasliya min an mihaalu lismiyati jumladii ismiyada mihaalkeedii qowluhu waa ilahay qowlkiisa tacaala ilaah waa sarreeyaa ilaah uu yidhi subxaana an ilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin anhu sha'niye alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allahu u sugnaaday allahdaasoo rabbi alcaalamiina caalamyaalkao dhan asagu barbaariyey fiiri marka an ilxamdu lilaahi antii isimkeedii waa damiiru sha'ni maxduufa anhu sha'niye alaleey waa damiiru shaani waajib aana loo xadfay anta isimkeedii khabarkii jumla ismiyuu noqday alxamdu lilaahi mubtadii khabarkaasu noqday khalaas laga faslima marka fasli uma baahna hal hal shardiileeda waa inay jumlata jumlanimadiina waa la hayo khalaas ah, mufradun ma noqon karo alxamdu lilahi daasaa ah, khabarkii jumlada anhulshaaniya alxamdu maha dhammaanteed lilaahi allahi u sugnaatay allahaas oo rabbilcaalamiina caalamyaalka horena isagu milkiyey taqdiiruhu lasoo qadaridiisu wuxuu yahay aan hushaaniye alxamdu ma haddana taqdiiru taqdiiru lismi ismki lasoo qadaridiisu wuxuu yahay aan hushaaniye alxamdu maha dhammaantiis lilaahi allahu sugnaaday ey an alamru washaanu arrinkiiyo shaanigu wuxuu yahay saasuu noqonaya oo damiirka anhu ku jiru ku tusaa inuu damiiru shani yahay inuu damiiru shani yahay ey alamra washana ey eh, almra washana de ey eh, eh, almra washana hmm. alamru washana miyaan idhahna mise ey alamra washana sa ilama socdeen maxaan leenahay alamra maxaa loo leeya ha waxaa laga bedelaa ismka anta saas waayo an hushaniye alxamdu maha dhamaantiisu ilaahi allah u sugnaaday ey alamra washana arrinka iyo shanigu alxamdu lilaahi weye fakhufifaad can an waa la fudeeyey waxudifa smuhaa isimkeediina waa la xadfay wawaliyadhaa waxaa la xidhiidsatay aljumlatu jumladii jumladii al-ismiyati ismka loo nisbeeyey bilaa faasilin xaal jumladu ay ahaatay la xidhiidsatay ayadoon wax ka faslinayo la erag anti iyo jumladu waa isku xigaan alxamdu lilah an iyo alxamdu lilahi waa isku xigaan wax ka faslina male wmihaalu lficliyati jumladii ficilada mihaalkeedii allatii ficliyadii ficluha ficilkeedu jaamidun uu ahaaday jumlo ficliya oo ficilkeedu uu yahay jaamid ayadana laga fasli maaha waxaa leedahay wa anhu shaniye isimkii waa damiiru shani waajib loo xadfay wa anhu shaniye casaa shanigu mudan dheh ha casaa shanigu mudan oo faacilka casaana hadhihin isimka casaa faacilka casaa dheh maxayl qaacidadu waxay tahay idaa waacat bada ca idaa waqaca bacda casa ficlu mudaaricu maqruunu ban fahiya taama casa mar haddii ficil mudaarico an lala xiriiriye ka dambeeya waana iska taama culamada gabalaa saas qaacidada ka dhigeen waanhu shaaniya casaa mudan huwa shaanigo an yakuuna ajaruhum ajaruhum ka dhig markaa ismu yakunu yakunuda isimkeed waxaad ka dhigtaa ajaru qadiqtanada faacilkeedana damiir ajaru u laabanaad ka dhige ajaruda ka dambaydu u cawdu damiir calaa mutaakirin lafdan laa rudbatan wey ah, lafdan laa rudbatan lafdi ahaanay ajaldu uga dambayda rudbo ahaan waaba ka horayda oo ficilka horaa iskale oo yakuunu ah waa isimkeedii marka rudba ahaanay uga horayda waa loo celina marka waxaad tidhahdaa waan hushaaniye casaa shaanigu mudan an yakuuna ajaluhum ajalkoodu inuu ahaado qadirtarada midkii dhawaaday huwa ajalku craabta ugu macaan waayo hmm, craab kale waa jirtaa laakiin craabtaana macaano iska fudud raab iska fudud wey ta saasa le macnashaadku waxay tahay anta isimkeedii waa la xadfay waa damiiru shani waa la xadfay ficilkii ju qabarkii wuxuu noqday jumla ficiliya ficilkeedu jaamid yahay waa casaadaas iyo faacilkeeda ayuu noqday iyo faacilkeeduu noqday khalaas mar hadduu noqday hadduu noqday waxaad leedahay ee in laga fasliya markan looma baahna lagama faslin anti iyo casaad waa isku xusadeen qabarkii iyo jumladii qabarka noqotay iyo anti waa isku xigsadeen aad leedahay jumladii khabarka noqotay hmm. waa isku xigsadeen khalaas marka looma baahno in laga fasliyo ilaa ficilkiyaa jaamide wa anhushaniye laysa lilinsaani insaankii uma sugnaanin ilaa maa sacaa ilaa sacyuhu camalkiisa maahan wax kale ma laha wa anhushaniye laysa lilinsaani insaankii uma sugnaanin ilaa maa sacaa ilaa sacyuhu camalkiisi maahani ilaa sacyuhu ilaa sacyu marka tana waxaad leedahay anti qabarkeediiyaa jumlo ficliyaa noqday oo jaamid ah. ah jumlo ficliyaa oo jaamid uu noqday waa leysa iyo ismkeeda qabarkeeda khalaas laga faslima marka mar hadduu jaamid yahy wa anushaniya laysa lilinsaani insaanki uma sugnaanin ilaa ma sacaa ilaa sacyuhu ahaa wuxuu asagu shaqaystuu leeyahy wax kale mala wa taqdiiru waxay tahay waanhu casaa waanhu laysa saasuu noqona wmihaalu lati anti mihaalkeeda waxaa tidha wa mihaalu lati jumladii mihaalkeeda ficil waa ficilkeedu mutasarifun uu yahay wa mihaalu lati jumladii qabarka noqotay mihaalkeeda wa mihaalu lati jumladii mihaalkeeda ficluhaa ficilkeedu mutasarifun u ahaa wa mihaalu lati jumladii qabarka noqotay mihaalkeeda wa mihaalu lati jumladii mihaalkeeda ficluhaa ficilkeedu mutasarifun uu ahaa wlxaalu mutasarifaa huwa isagu ducaaun uu yahay laakiin waa ficlu ducaa isagana in laga fasliyo looma baahna waalkhamisata marka shanayda an an adibala an qadiballaahu ala rabaa an oo aan shadnayn iyo qadiba oo ficil maadi ah iyo allahu ya faacilkiya a meesha laga rabaa hadda an qadiba allaahu waqu uu cadhooba alle calayhaa gabadha korkeeda ahaa wlkhamisata midda shanayda an qadiba allaahu ilaahay ha u cadhowda calayha gabadha korkeeda waa habaa waa jumle ficliya qadiba ficil maadiya iyo allahu iyo faacilkiya wey allahu faacilkiya wey wadalika mithaalkaasu fii qiraa'ati man qof qiradiis ayuu ku sugnaaday khafafa an fududeeyey an ayaa laga rabaa meesha wa kasaro daada daadkana kasriyo qadiba yidhi oo ficil maadi ka dhigay heemidiis aan warbarkaayno masderkii iskaga socdo maya maselku waa mihaal halkan uma aha ha qadabalaahi ilahay canadiisa tan oo mihaalka waa qiraaco kale ee midda hadda meesha noogu qoran maaha halkan nooguma qorno fa in kaana alficlu ficilkii hadduu ahaado mutasarifan mid sarfoomaaya wa kaana uuna ahaado huwa ficilku gayra ducaa'in waxaan duco ahayn wajaba waxaa waajibaya an yufsala in laga fasliyo min an an in laga fasliyo waajiba fa in kaana alficlu ficilkii hadduu ahaado mutasarifan mid sarfoomaya ficilki waa mutasarif waa ko waa jumla ficliya mutasarifna laba shardi waa lahayo wa kaana uuna ahdo hayra ducayn waxaan duca ahayn wajaba waxaa waajibaya an yufsala in la fasliyo huwa ficilkaas min an an laga fasliyo biwaaxidin midna lagu fasliyo waaxidkoo min arbacatin afar ka mid afar shay ka mida waa in lagu fasliyo markaas mar haddii saddex shardi laga helay waa ficil waa mutasarif waana kayru ducaa wain yakun ficlan hadduu mar ficil noqday mutasarifan gayra ducaa khalaas in laga fasliyaa waa waajib saasuu leeyahay saasuu leeyahay lakin inama alfiyada isagu wuxuu yihahdaa waajib ma yihahda axsan uu yihahda falaxsan lfasl uu yihahda sida wanaagsan waa fasli uu leyahy ee waajib ma aha falaxsan lfasl uu leeyahy wain yakun ficla walam yakun ducaa walam yakun tasriifuhu mumtanica falaxsan lfasl uu leeyahy sida fiican waa faslin biqad o nafyin o low waayru wadilku low qaliilun uu leeyahy lowduna yartaa iyado weliba ee kuwa kala badan marka fal axsanulfasl u ka cabira isagu saasuu ka cabira wahiya afartii qad weeye naxwu wa naclama iyo inaan ogaano an hushaamiya qad sadaqtanaa inaad noor run sheegtay ay yidhaahdeen Mm, reer banu israail waa naclama iyo inaan ogaano an hushaaniye qad sadaqtana nabi ciise inaad noor hun sheegtay marka waxaad sheedku halkee an isimkeedu waa damiirushani waa waajibaa loo xadfay damiirushani waajib loo xadfay weeye sadaqtanaa ficilkaas mutasarif ah ducana aan haynaa jumladaasa qabarkii noqotay ficil mutasarifa ah, ducana aan ahayn khalaas waa laga fasriyey qadaasaa looga fasriyey qad-a looga fasriyo iyo liyaclama allah inuu ogaado anhu shaniye qad ablaquu inay risaaladii dadkii gaarsiiyeen nabyaalku liyaclama ilaah inuu ogaado anhu shaniye qad ablaquu inay gaarsiiyeen anta waa la fudeeyey isimkeedii waa damiru shani waajib loo xadfay khabarkiya wuxuu noqday jumlo ficliya ficilku mutasarif yahay ducana uusan ahayn waa ablaqa ah, ficilkaas waa mutasarif aan duca ahayn waajib waa in laga fasriyo qadaasa looga fasriyo waajib wey uley in waxa weeyaan ibnu hishaam isaguy wa xarfu tanfisi xarfu tanfiis weeye naxw calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shaniye calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shaniye sayakuunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiran calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shaniye hmm, calima ilaahay wuxuu ogaaday anhu shaniye calima ilaahi wuxuu ogaaday anuu shaniye sayakuunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuga jira hmm, waxaan ku fakaraayey masale aan rabay inaan sheegoon soo dhaafay an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin halkaasuu sajaacig wuxuu ka sheegaa masaladii ahayd anta marka ay mukhafafa minahaqiila ay noqaydo oo masteriyada tahay shardi waxaa ah inuu ka hormaro cilmi iyo yaqiin in lagala hormaro maa yadullu cala alyaqiini shardigaasu marka waa aqlabi uu sajaaciga hoose ka sheega halkaas meeshaas ka fiirso haddaba tan haba kama horeeya wax yaqiin iyo tusaya cilmi midna kama horeeyo marka shardigaas inuu aqlabi yahay ogaada uu dhihi jiray sajaacigu meeshaasuu ku sheegaa meeshaasuu ku sheega can ilxamdu lilahi ku sheegi jiray ka wa xarfu tanfiisi weeye waxaa lagu kala faslinaa xarafka labaad naxwo calima ilaah wuu ogaaday anu shaniya sayakuunu minkum inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuga jiran calima an an an antana waa mukhafafa min alfaqiiri isimkeedii waa damiiru shani waajib loo xadfay waxaa qabar u noqday jumlo ficliya ficilkuna mutasarif ya ducana uusan ahayn waa laga fasliyo oo siintaasa looga fasliyey wa xarfu nafyi iyo xarfu nafyi xarfu nafyi wey waa xarfu nafyi wahiya qad weeye wa xarfu tanfiisi weye wa xarfu nafyi wey naxwu afalaa yarawna miyaysan ogeyn anlaa yarjicu inuusan usoo celayn dibigu ilayhim ayaga intii ka ah qawlan hadal yarjicu oo mucadaa wey min arajci la min arujuuc ahaa yarjicu oo mafcuul toos u qaadayda wey yarjicu fiiri qawlan taasi mafcuul toos ugu qaadan liannahu min arajci la min tanuna waa mucaddo min arajciyay ka timid celin ta tanu laasimkana rujuuc laabasho waa isku macnaba maaha marka tanu mucaddoday mafcuulay toosu qaadanay afalaa yarawna miyaysan ogeyn arkay anhu shaniye anhu fiiri allaa an iyo laa antu halkaasay ku jirtaa antaas waa mukafaf min athaqiila isk isimkeedii waa damiiru shani waajib loo xadfay laa yarjicu laadaasaa lagu kala fasliyey jumladii qabarka dhacday iyo amtii maxaa yeelay waxaa qabarka dhacay waa ficil yarjicu oo mutasarif ah weliba ah, mutasarif ah ducana aan ahayn allaa yarjicun usan usoo celayn ilayhim xaggooda qowlan marka xarfu nafyiga xarfu nafyiga sida awdaxulmasaaliga uu ku sheegay ibnu hishaam waa laa oo hadda mithaalkeed aada haydo iyo lan iyo lam saddexdaasuu ku sheegay awdaxulmasaaliga radyaa wuxuu asagu sheegaa maana inay la mid tahay calimtu amaa qaama calimtu waxaan ogaaday amaa qaama amaa yaquumu waa lamidu yidhahda rabbi maadaa lagu daraa u yidhahda afar looga dhigaa ee saddexda kaliya maaha laakin ibnu hishaam saddexdaas oo daxulmasaaliga ku sheega laa iyo lan ayuu ku sheegaa xarfu nafyiga la sheegana saas waa low low naxwu wa allaw istaqaamuu waanhushaniye law istaqaamuu cala dariiqati la asqaynaahum maa an qadaqa waanhushaniye law istaqaamuu hadday toosnaa lahaayeen cala dariiqati ay ku toosnaa lahaayeen la asqaynaahum waan waraabi lahayn maa an qadaqa biyo oo dhibca waaweyn aan ka waraabi lahayn roob weeye maxamshaahidku waxay tahay an allow an iyo low ay ahayd an allow marka waa laisku idqaamay an iyo low waay an iyo lowa waa la isku idqaama marka anta isimkeedu waa damiiru shani waajib loo xadfay khabarkeedii wuxuu noqday jumlo ficliyaa ficilkuna mutasarif u yahay waa istaqaame uuna yahay kayru ducaa waa waajib in laga fasliya lowdaa looga fasliyo wa rubamaa waxaa la arkaa jaa-a inuu yimaado huwa khabarkii fi shicri gabay uu ku yimaado sa wuxuu leeyahy gabay bis uu ku imaan karaa bikayri faslin xaalu yahay wa rubamaa waxaa la arkaa jaa huwa qabarka inuu yimaado fii shicrin shicir dhexdiis uu ku yimaado bikayri faslin fasil la-aan xaala uu ahaaday wadalika mithaalkii ka qowlihi waa shaacirka qowlkiisii oo kale oo yidhi calimuu dadkii waxay ogaadeen an yu'ammaluu aan hushaaniye yu'ammaluuna an yu'ammaluuna in la hididiishanayo wax laga sugaayay ogaadeen fajaaduu waxay deeqeen qabla an yus'aluu intaan la weydiisan biacdami su'lin biacdami mas-uulin wax la weydiisto kii ugu weynaa calimuun dadkii waxay ogaadeen anhu shaniyadhe waa damiiru shani isimkeedii oo waajib loo xadfay khalaas yu'ammaluuna jumladaas oo ficliyada ah oo mutasarif ficilku yahay kayru ducana uu yahay yaa khabarkii noqotay mana laga faslin maxaa waa gabay dhexdiis meeshu meeshu waa gabay calimuu dadkii waxay ogaadeen kuwa deeqsinimo ku ammaana an yuamaluu an hushaniye yu'ammaluuna dhe an yu'ammaluuna an hushaniye yu'ammaluuna in la hididiishana in wax laga sugaayo wax laga rajaynaayo ogaadeen in wax laga sugaa marka rajadii dadkii ka sugaayay ma aysan hoojine fajaaduu waxay deeqeen oo bixiyeen qabla an yus'aluu intaan la weydiisan biacdami su'lin biacdami mas-uulin wax la weydiisto wixi ugu weynaa waa fucli oo bimacnaa mafcuulahe wax la weydiisto wixii ugu weynaa ay bixiyeen intaan wax keena la dhihinba maxalu shaahidku waxay tahay an yu'ammaluuna mm-hmm. an yu'ammaluuna weeye maxalu shaahidku an yu'ammaluuna weeye mm-hmm. maxamud adiga mayla socda mayla socda hadii waxaa la yidhi ficilka an ay gasho waa nasbidaa soo maaha hadda fiiri fiiri gabaygan fiiri calimuu waxay ogaadeen an yu'amaruuna waxaa loo nasbi waayo an yu'amaruu loo dhihi waayo afcaal khamsaad ay an ka hormarta waa la nasbiyaa nuuntana la xadfi jiray laba sac waa hurdeeda adiga haye adigu soo jeed ha antaanu maba ahan naasiba ha fiiri adigu waa hurdeyd ha antaanu maba ahanba naasibee waa mukhafafa min athaqiila ha waa muqafad lama taqiil mayadaaba naasibaaba caamil wax nasbiyaaba meesha ma yaalle hmm, caamil wax nasbiya ma yaallo an yu'amaruuna aba lagu yidhi ah, antiyaaba waxay tahay baabka laga hadlaa fiiri waa anti oo ficil oo waxa weya anti oo waxa weeyaan inna iyo anti kamid mid aheed weeye anna oo shakii laga daayo waa marayadu ficil ma nasbi karto wa rubamaa waxaa la arkaa jaa inuu yimaado ismu an an isimkeeda fii daruurati shicri shicir daruuradiis musaraxan xaal uu yahay isimku ku la cadeeyey wa rubamaa waxaa la arkaa jaa inuu yimaado ismu an an isimkeeda fii daruurati shicri shicir daruuradiis uu ku yimaado musaraxan bihi xaal yahay mid la cadeeyey hayra damiiri shani damiiru shani keyrkiis xaaluu yahay khayaati waa imaanaa khabaruhaa anti khabarkeedii xiina idin xiina id jaaa ismuhaa musaraxan bihi gayra damiir shani mar haddii uu yimaado isimkeedii asagoo musarax oon damiiru shani ahayn mufradan xaaluu khabar ku yahay uu imaanaa wa jumlatan xaalu yahayna waa imaana taasu xaalada caadiga oo hadalku nasriga yahay ahayd intaan kasoo hadlayna waxaa dhici karta daruuratu shicir isimkiiba in la sheego daruuratu shicir isimkii anta in la sheegaa dhici karta isagoon damiiru shani ahayn wax caadi ah oo isim kala in la sheegaa dhacdo damiir iska muqaadabahoo kalea haddii markaa isimkii isagoon damiiru shani ahayn la sheego habarku mufradna waa noqon kara jumlana waa noqon kara waajibki oo jumle inuu noqdaa waajib aa ka bixi meesha jumla inuu noqdaa waajiba meesha ka bixi waa ka bixi taas warubama waxaa la arkaa jaa-a inuu yimaado ismu can an isimkeeda fii daruuri shicr fii daruurati shicri shicirka daruuradiis dhexdiisa uu ku yimaado musaraxan xaal uu yahay mid la cadeeyey bihi isimka hayra damiiri shani damiiru shani qeyrkiis xaal uu yahay mar hadduu isimki yimaado asagoon damiiru shani ahayn fa yaati waa imaana khabaruha anta khabarkeedu xiina idin xiina id jaa ismuhaa musaraxan ayra hayra damiir shani markuu isimku yimaado asagoo musarax ah oon damiirushani ahayn khabarkiina waa imaana mufradan xaal yahay mid la kali yeelo wa jumlatan xaal yahayna waa imaana labadaba waa ku imaana waqad ijtamacaa labadiiba waa kulmeen khabarkiiyo jumla iyo khabarkiiyo mufrad ah fii qowlihi shaacirka gabaygiisii ku kulmeen bianka rabiicun waqaytun mariicun wa anka hunaaka takunu himaala gabaygaanay ku kulmeen beydka beydka ka horeeyay ku xihan yahay xagga exraabkiisu waxay leedahay laqad calima dayfo martigii wuxuu ogaaday iyo walmurmiluuna kuwii saadgo-een idaqdara ufqun jiha markay boorowdo wahaddad dabayshiin ay kacdo shamaalan xaal ay tahay mid waqooyi loo nisbeeyey bianka adiga cuma camarow rabiicun gu inaad tahay iyo waqaythun madar madarkoo mariicun daaq leh wa anka adiga camarow hunaaka waqtigaas takuunu inaad ahaato ahimaala gargaar weyn laqad calima wallaahi qad xaqiiqi calima dayfu martigii wuxuu ogaaday iyo walmurmiluuna kuwii saad go-een murmilku waa qofkii saadku ka dhammaaday ha kuwii jiscin go-een kuwii saadku ka dhammaaday wey wallaahi qad xaqiiqi calima dayfu martigii wuxuu ogaaday iyo walmurmiluuna kuwii saad go-een kuwii jiscinku ka dhamaado iyagoo musaafira saadka meel cidla uga dhamaaday waxay ogaadeen ilaa waqtigiina ay ogaadeen iqbara ay boorowdo ufqun jiho waa marka qoraxdu dhacdo habeen galo musaafir saadkiina ka dhammaaday qoraxdiina u dhacday wey meel socda mar hadday jiha boorowdo idaqbara markay boorowdo ufqun jiho oo wahabad ay kacdo hiyo dabayshii shamaalan xaalo ay tahay mid qudubka loo nisbeeyey shamaalka waxaa la yihahdaa dabaysha ka timaada dhanka qudbiga xidigaas oo qudbiga la yidhaahdo dhankaas waqooyi ku aadan xidigaas xaggiisa dabaysha ka timaada la yidhahda shamaal mar hadday dabayshaasu kacdo waxay ogaanayaan masaafiriintii saadku ka dhammaaday gobolkuna u dhacay habeen joogay bianka adiga camaro waa gabar januub bintu cajlaan ibnu caamir alhudari waa kan ku walaalkeedoo dhintay ay u calacalaysaa bianka adiga camaro rabiicun gu inaad tahay ku ogaadinayta gu gu waa laga barwaaqa maogta barwaaqa way gugu marka adiguna barwaaqaa tahay leedahay wakaythun madar inaad tahay ku ogaadeen madarkaasoo mariicun daaq leh wa anka adiga hunaaka waqtigaad ku rideen hunaaka waqtigaas takuunu inaad ahaato asimaala gargaa weyn gargaa weynaad noqotaa markaasoo kale musaafirka waxa wey habeenka qoraxda u dhacday saadku ka dhamaaday gogashaad udhiga markaasaad u gawra xirida macalshaahidku waa bi bianka fiiri antiga mukhafafa ila haqiila isimkeedii damiir caadiyu noqday lawaa garay anka kaaftaas kaafulkhidaabkaha isimki an an a khabarkiina mufradu noqday rabiicun waa kaasa waa mufrad rabiicun mufrad mufradkaasu noqday haddana nis waxa weya cajuska beydka fiiri wa anka adiga anka isimkii oo an muxuu noqday damiir mukhaadab ah, mar hadduu damiir mukhaadab musaraxa iska noqdo damiiru shani ahayn jumlu noqday qabarkiina takunu himaala jumladaas waay ah, takunu himaala marka markii gabay ay tahay waa dhici kartaa isimka an inuu ku yimaado asagoo damiir musaraxa ah oo aan damiiru shani ahayn oo la sheegoon madkuur ah eh, damiiru shanina aan ahayn markaasna qabarku mufradna waa noqon karaa jumlana waa noqon karaa mufradna waa noqon karaa jumlana waa noqon karaa waamaa kaan kaan dhe waamaa kaan kaan fatacmalu way camal fashaa wayaqilu waxaa yaraada dikru smihaa isimkeeda la sheegidiisa wa yufsalu lficlu ficilka waa la fasliyaa minhaa kaana laga fasliyaa bilam-a lagu fasliyaa in kaana alficlu mudaarican o qad ayaa lagu fasliyaa in kaana alficlu maadiyan ahaa hmm wa amaa ka-an kacan kacan haddii shadki laga daayo kacanna ay ahayd soo maahan marka shadka laga daayo kacan ah. la yidhaahdo wa kacanna ay ahayd awel ee haddii shadka laga daayo kacan la yidhaahdo wa amaa kacan kacan fa tacmalu wa camal fashaahiya kacantii wa yaqilu waxaana yaraada dikru smihaa isimkeeda in la sheego waa yarye ah. isimkeeda in la sheegaa waa yarye waa yarya waa yarya ayadu waa analfasha isimka waa la sheegaa oo ma ahan sida anti oo kale waajib ma ahan in la xadfaa laakiin waa yarya sheegiddu marka halkan waxaan ka ogaanay laba xugun kaana shadka marka laga daayo la fududeeyo ayadu waa camal fasha siday u camal fari jirtay an ay u camal fashaa waa waajib xukunka labaadoon ogaanay wuxuu yahay isimkeeda waa la sheegaa isimkeeda waa la sheegaa ka anta waa la sheegaa laakin daruuratu shicr maahane caadiyaa loo sheegi karaa laakin waa qaliil waa waa laba xugun haddii marka khabarkii jumla ficliya uu noqdana waa kana wa yufsalu waa la fasliyaa alficlu ficilka minhaa kaanta laga fasliyaa bilama laga faslina lama looga faslina waa goorma laakiin idaa kaana ficlu mudaarican wa waa markii ficil mudaaric u noqdo o amase qad a looga fasliyaa waa goorma idaa kaana alficlu maadiya waa sidaas weeyaan hadduu ficil noqdo khabarkii waa laga faslinaa waa laga faslinaa waxa laga lagu faslinaana waa lam markuu mudaariciya wa ow qad weeye hadduu maadiya sharax idaa khufifat kaana kaana hadii la fududeeyo idaa khufifat kaana kaana haddii la fududeeyo wajaba icmaaluha la camalsiinteeda waajiba kama wajibu siduu waajiba icmaalu an anti aan soo marnay sida camalfalkeedu waajib u ahaa ka antan camalfalkeedu waa waajib idaa khufifat kaan hadii la fududeeya idaa khufifat kaana kaana hadii la fududeeyo wejaba waxaa waajiba icmaaluha alcamalsiinteeda kamaa yajibu siduu u waajibayo icmaalu an an la camalsiinteeda walaakin dikru smiha ka anta isimkeeda la sheegidiisu akharu waa ka badan yahay min dikri ismi an an ismkeeda in la sheego maxaa yeelay isimka-an in la sheegaa muxuu khaas ku ahaa fii daruurati shicri laakiin ka-anta isimkeedu khaas kuma aha daruuratu shicri waaba la iska sheegi kara iyadoo nasri ah marka waa ka badany waa ka badany marka maxay labadoodu wadaagaan in labadaba canfalkoodu waajib yahay maxay kaloo wadaagaan isimka in marmar la sheegi karo maxay ku kala duwan yihiin isimka an sheegidiisu daruuratu shicri ku xidhan yahay laakiin ka-anta isimkeeda in la sheegaa daruuratu shicri kuma xirna kuma xirno kuma xirno wuxuu ku yihi walaa yalzamu waajibi maa an yakuna inuu noqdo huwa ismka an damiira damiiru shan inu noqdo waajib maaha marka saddex shay ay ku kala duwan yihiin iyo laba isku waafaqsan yihin halkaas ku xadeey saddex shay oy ku kala duwan yihin iyo laba isku waafaqsan yihin fiir maxamed muxidiin cabdilxamiid yufhamu waxaa laga fahma min kalaami shaarixi shaarixa hadalkiisa ana bayna an an anti almaftuuxati ee hamsadeeda la kordhigay anti almukhafafati ee la fududeeyey iyo wa bayna kaan kaan labadaas dhexdooda kaanta almukhafafati la fududeeyey itifaaqan iswaafaqida ahaaday waftiraaqan kala tegidna wa ahaaday waxna waa isku waafaqsan yihin waa labee saddexna waa isku khilaafsan yihin fa ama itifaaqu iswaafaqidda baynahumaa dhexdooda xaalu ahaaday fa fii shay-ayni laba shay wey laba shay isku waafaqsan yihin alwalukan horeeya annahu shaniga yajibu waxa waajiba fii kulli mid kastoo minhumaa ka can iyo can ahaaday alicmaalu camalsiina waajiba walaa yajuusu lihmaalu camal halayn ma banaana wathani arrinka labada isku waafaqayaan annahu shaniye biwejin caamin si guud yajuusu waxaa banaan maca kulli mid kasto minhumaa labadooda ka mida ah dikru ismi in ismka la sheego antana ismkeeda waa la sheegi karaa kaana ka antana isimkeeda waa la sheegi karaa laakiin midba meelha lagu sheegi karaa oo ka an isimkeeda si caadiya loo sheegi karaa anna isimkeeda daruuratu shicr kaliya lagu sheegi karaa labadaas waa labada isku waafaqsanaayeen wa amaa wujuuhuliftiraaqi kala tegidda wujuuhdeeda fa halaaatun waa saddex alwaju lawel wejka ugu horeeya ana khabara an an khabarkeeda yaltasimu wuxuu laasimaa an yakuuna inuu noqdo jumlatan jumlo mataa kaanasmaa isimkeedu markuu ahaado damiira shani wuxuu alwajه اأwl ana kabra an an khabarkeeda yaltazimu wuxuu laazima an yakuuna inuu noqdo jumlatan mataa kaana sma damiir shan markuu noqdo dalika arrinkaasuna waajibun waa waajib cinda bacdi nuxaati nuxaata gobol kamida agtooda oo ibnu hishaam ka mid yahay kama akhbartuka sidaan kuusoo sheegay hor asna usoo sheegay wadalika xukunkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi khabari kaan kaan khabarkeeda khilaafkiisa falaa yajibu waajib ma ahaan cinda axadin qof agtiis axadin aad leedahay cinda axadin qof agtiis an yakuuna qabarku inuu ahaado jumlatan jumlo cinda axmedin buu dhigaa cinda axadina laga raba meesha axmed iyo ciise laga hadli maayo an yakuuna jumlatan marka taas waa ku kala duwan yihiin walwaju thani wejka labeeya annahu shay waxa waajiba cinda bacdi nuxaati nuxaata gabal ka mida agtooda ibnu hishaam aaba kamid a an yakuuna smu an an ismkeedu inuu noqdo anti almukhafafati la fuudeeyey damiira shacni walaa yajibu waajibi maa dalika xugunkaasu cinda axadin qof agtiis axadka minhum nuxaata ka mida fi laakin hmm, fi laakin hal laakin keena fi kaan ala rabaa fi laakin ma inin dhiga laa ilaha illa hmm, fi kaan ala rabaa kaan ku waajibi allahu mustacaan wlwejhu haali wejka sadexeeya annasma an an isimkeeda anta almukhafafati la fududeeyey yejibu waxaa waajibaya xadfu in la xadfadi in la xadfo oo yakturu waa badana cala alkhilaafi khilaafka ku sugane fii dalika xukunkaas wa amaa ismu kaan kaana meesha laga raba laakin lagama rabo wa amaa ismu an wa amaa ismu kaan kaan isimkeeda falam yadhab axadun hal qof kuma tegin ilaa wujuubi xadfi xadafkiisa inu waajibo mhm. marka saddexay ku kala tageen saddex labana way isku waafaqeen soo maa qaala shaaciru wuxuu yidhi wa tuwaafiinaa gabadhii waa noo imaane yowman maalinay noo imaane biweji wejigay loo noola imaane wejigoo muqasamin ey musayanin la qurxiyey kaandabyatan kaandabyatan deero deeradaasoo tacduu isisiinayda ilaa waariqi salami qurca caleentiisa haadihi lmar'atu waaba gabadhan oo kaleba wa tuwaafiinaa waa noo imaane gabadhii yowman maalinay noo imaane biwejin wejiyay noola imaane wejigoo muqasamin ee musayanin oo la qurxiyey weji la dhalaaliyo oo la qurxiyey kaandabyatan deero taasaa laga rabaa meesha kaandabyatan saddex riwaayay ku soo aroortay kaandabyatan kaandabyatan kaandabyatun saddexda midba meelaa loo dariishadaa midba baabkeedaa loo dariishadaa laba hadkaana lagu sheega midna horaan usoo dariishan ha waayan maraynay kitaab kaleeto kitaabkaas ku aha maan muwasir dulaabka ha kaasaan kusoo dariishanay kaandabyatin eh ha muwasir dulaab hadda lama joogo kaandabyatan a laga rabaa meesha kaandabyatan deero dabyada deero eelo labada waa yidhahdaan soomaalidu hal yaro badda xeebteeda jooga ugaara oo naafta meeshaas sararta labada sararood ay diligtama cad ku leedahay qurux badan waa mhm. aada u qurux badan sur dheer dheerle waa aada u qurux badan mhm. taas waayo marka gabadhaanu ammaana wuxuu rabaa gabadhaan inuu ku shabaho beerada beeradaa mushabahu bihi asal ah ha oo beeradu sur dheer ay leedaha qurux badan iyo weji qurux badan markaas wuxuu rabaa gabadhaan say u qurux badan tahay waxay lamid tahay beero inuu yihahdo uu rabaa marka waxaa rabaa mubaalaqa inuu ku sameeyo amaanta markaasu cagsina markaasuu leeyahay deeradan quruxdeeda gabaraad ka moodaaba ha oo gabadhii wuxuu ka dhigay mushabahu bihigii deeradiina mushabahu ka dhigay illa waa anagii nidhi kacan yaa la xiriirsada mushabaha la xiriirsada marka waa qalbi cagsu waxa wey qiyaas wey waa qalbiiba mubaalaquu ka rabaa markaasuu le war deerad qurux badana ma gabadhiiya ha wardeeradan siday usur dheer tahay wejigeed u dhalaala u qurux badan yahay gabadhiiya danboodahule gabadhiiu marka wuxuu ka dhigay mid ayadu deeradaba kasii sur dheer oo kasii qurux badan ka dhiga mafsaadka marka fiir kaan dhabyatan hadda waxa weeyaan dhabyatan waa isimkii kaan kaan isimkeedii wey dhabyatan tacdu jumladaasuna waa sifadeedii kaan dhabyatan deero deeradaasoo tacdu isisiinayda ilaa waariqi salami quraca caleentiisa deerada markay qurac quranayda markaas qoortay sii taagayen mogta ha markaas surkeedu waa markuu soo baxa ilaa waxay laace ubaxa iyo caleenta qur waay laace ubaxa iyo caleenta qurcay laace markaasaa surkeedu dhirkiisii soo baxa markaas wuxuu leeyahay deero oo qurac caleentiis guranayda haadihi lmara qabarki waa kaas waa maxduuf haadihi lmara gabadhaan oo kaleba weey ha gabadhaan oo kale wey marka dabya tan a isimkiyo haadihi lmarana waa khabarki waa maxduuf waa marka la akriyo kaan dabyatan kaan dabyatun haddii la yidhaahdana waxaad leedahay isimkii kaan waa maxduuf ah, waa maxduuf aad leedahay ha gabadha dabyatun waaba deer oo kale ad leedahay deeradaasu tacdu ilaa waraqi salam markaas tashbih wuxuu ku imaanaa xaqiiqatu tashbih cagsu tashbih noqon ma ah, tan waa cagsu tashbih mogta tashbiih cagsi markii hore laakiin kaandabyatun haddaad tidhaa waxaa leedahay kaanta isimkeedi waa maxduuf kaanhaa gabadha dabyatun beeray lamid taad leedahay marka tashbiihu xaqiiqi ku imaana xaqiiqatu tashbiihu ku imaana markaas kaan dabyatin haddee baabkeed maba joognaba ha markaasoo kale waxay ahayd waxay ahayd anta zaa'idada oo kala dhex gashay xaraf jeer oo kaaf ah iyo isimka majuura dabyatin baabkeed ma joogni wuxuu ku yidhi yurwa gabaygan waa la wariyaa binasbi darya ha yurwa gabayga waa la wariyey binasbi dabyati dabyada oo la kordhigo kaan dabyatan saasa loo wariyey calaa anahaa dabyadu al-ismu inay tahayna lagu nasbiyo dhe calaa anahaa dabyadu al-ismu isimkii inay tahay kaanta a lagu nasbinaa jumlatu jumlada oo tacduu ah waljumlatu jumlada jumladoo bacdahaa dabyada gadaalkeeda ku sugnaatay sifatun waa sifo walkhabaru khabarkiina maxduufu waa mid la xadfeey ay kaan dabyatan deero deeradaasoo caadiyatan isisiinayda caadiyatan jumladii tacdu soo nacti ma noqon jumlada nactiga noqota waa la awidaa oo wasfiga lagu awilaa markaasuu wasfigii kuugu awilaa ku tababara Hmm, kacandaab iyo tan deero deerado caadiyatan ise siinayda haadihi lmaratu waaba gabadhaanba waa tana khabarka isagaa suu qadaray fa yakunu wuxuu noqonaa ma dukira dhe fa yakunu wuxuu noqonaa ma ixraabka dukira la sheegay min cagsi tashbiih tashbi cagsu tashbiihu noqona tashbiihiyuu daragediyey ha oo mushabahu bihigii wuxuu ka dhigaybaa gabadha mushabihina wuxuu ka dhigay deerada waa cagsu tashbiih marka o eh, amase kaan makaanahaa gabadha booskeeda dabyatan waaba iyadoo deera ku sugan tahay saasna waa la dhigi karaa ow kaan kaan makaanaha oo la yidhaahdo khabarka halkaasuu ku jira khabarkee meesha ku dhex jiro lagu soo qadara kaan makaanaha gabadha makaankeeda iyo booskeeda dabyatan deera waaba iyadoo ahaatay calaa xaqiiqati tashbiihi xaal uu ahaaday xaqiiqatu tashbiih caqi tashbiih maahane waa cagsu tashbiih nafsigiis ayadiiu ku celi wax uu soo kordhiyey male sababtoo ah kaan hadda isimkeediyaa ah dabyatan dabyatan lafdi ahaan hadta aqro laakin rudba ahaan waa horeeya khalaas isagaa marka mushabaha isagaa mushabaha weli dabyadiyaa mushabaha mushabahu bihina gabadhaa marka cagsu tashbiihiyuu weli ku socdaa xaqi tashbiih lama hayo soo socda xaqi tashbiih waa kana wayurwaa waxaa la wariyaa birafcihaa dabyada la godideeda calaa xadfi lismi isimka la xadfidiisa lagu godo ey ka anhaa gabadhi waxaad moodaa dabyatun deero kale waa taasaa xaqiiq tashbiih hadduu ku keena calaa xaqiiqati tashbiih dhe markaanay tahay tii hore ma ahayn waa la lumay calaa xaqiiqati tashbiihi aada leedahay kala xaqiiqatu tashbiiha ka anhaa gabadhii dabyatun deeray lamid tahay aada leedahay kanaa tashbiihi xaqiiqa ku yihi waidaa kaana alkhabaru khabarku hadduu noqdo mufradan mufrad ow jumlatan jumlo jumladoo ismiyatan loo nisbeeyey lam yaxtaj uma baahna lifaasilin ha ka anti way camal falaydaa isimkeedu mufrad waa noqon karaa ayada jumlo waajib maaha inuu noqda isimu mufraduu noqon karaa jumlo ismiyahu noqon karaa jumlo ficliyahu noqon karaa markuu noqdo mufrad iyo markuu jumlo ismiyaa noqdo anta in laga fasliyo shardi maaha umana baahna wa idaa kaana alkhabaru khabarki hadduu noqdo mufradan o amase jumlatan jumla hadduu noqdo jumladaasoo ismiyatan ism loo nisbeeyey lam yaxtaaj khabarku uma baahna lifaasilin falmufradu mufradkii ka qowlihi waana shaacirka qowlkiisa uu yidhi kaan dabyatun ha oo goday waaba kanaa isagoo mufrada dabyatun waa khabar isimkiina maxduuf kaanhaa dabyatun soo maaha lagamana faslin wadalika iraabkaasu dhe wadalika mufradku fii riwaayati man qof riwaayadiisu ahday rafaca guday qofka dabyada guday kaas way midkan deliishayna markaan wadalika waxaa tidhaha khabarkii mufradka ah fii riwaayati man qof riwaayadiisu ahday rafaca goday waljumlatu lismiyatu jumlada ismiyada aheedna ka qowlihi waa shaacirkii qowlkiisa oo yidhi kaanfadiyaahu xuqaani gabaru ammaana markaasuu yihi wasadrin wa ruba sadrin xabad badana xabadkaasoo mushriqi lawni midabkiisu dhalaala kaanfad yaahu xabadka labadiisa naas xuqaani laba toobin oo kale weeyo mhm. wasadrin wadruba sadrin xabad badanahu yii xabadkaasoo mushriqi lawni midabkiisu dhalaala ah, oo iftiima kaanfad yaahu sadya sadri xabadka labadiisa naasuu yidhi xuqaani waaba laba xayabooro ama waa laba toobin be hmm. laba toobin waay cadshadku waa maxee kaanfad yaahu fiiri kaanfad yaahu kaanhu shaniye oo isimkii waa maxduuf khabarkiina kuu noqday thadyaahu xuqaani thadyaahu oo musanaha oo mubtadaa xuqaani oo khabarkii ahaa oo khabarkii ah marka hadda jumlu noqday kaan thadyaahu kaanfade kaanhu shaniye arinka kaanhu shaniye arinku wuxuu yahay fadyaahu labadiisi nasxuqaani laba tooniinay yihiin marka fiiri haddee kaanhu isimkii halkaasuu ka xadfan yahay khabarkii wuxuu noqday fadyaahu oo mubtadaa iyo xuqaan iyo khabarka jumladaas ismiyada mana laga faslin wa in kaana khabarkii hadduu noqdo ficilan ficil wejaba waxaa waajiba an yufsala in laga fasliyo huwa khabarka minhaa kacanta gacanta markaas in laga fasliyo waajiba in laga fasliyo waajiba imaa bilam in looga fasliyo in kaana alficlu mudaarican o qad in looga fasliyo in kaana maadiyan hmm. waay awqad in looga fasliyo in kaana maadiya waay falwalu midka horeeya asagoo noqday <laughs> asagoo qadarkii noqday jumlo ficliya oo lam lagu fasbiyey talawalu mid ka horeeya ka qawli waa ilahay hadalkiisa kale tacala ila waa sareeyaa ila wuxuu yihi ka-anhu shanigu wuxuu yahay lam taqna ayadoonba arladiba ahaanin bilamsi shalay dhulkii baxay barwaaqad ahay roobku ku da-ay cadaabka alle hadduu ku yimaado shalada meesha inaysan ku olin ad u qaadanay kaan lam taqna waaba iyadoon ahaanin bilamsi shalay macrifadku waxay tahay ka-anhu shaniye anta isimkeedii waa damiir maxduuf oo damiir shani ah khabarkii wuxuu noqday taqna ficilkaas mudaaric jumladaasuu noqday lam a looga fasliyey iyo wa qawli shaaciri wa ka qawli shaaciri oo uu yidhi shaacirkii kaan lam yakun waaba iyadoo usan ahaanin bayna alxajuuni buurta xajuun la yidhaah ilas safaad buurta safalha intii laga gaaro aniisun mu'aanisun mid weeliya walam yasmur waaba iyadousan ku sheekaysan bimakata makala magaalada mako saamiru mid sheekeeya kaan lam yakun kaanu shaniya arrinku wuxuu yahay kaan waa taasa isimkeedii waa damiiru shani maxduuf ah khabarkeedu wuxuu noqday ficil mudaaric lam a lagu fasiriy sooma jeeda lam yakuna le kaanu shaniya lam yakun waaba iyaduusan ku sugnaanin bayna alxajuuni buurta layidhaha xajuun ilaa safaa buurta safa layidhaha xajuun waa buur maka ku taalla xaramka kacbadu markay ku taalla kale masjidkan hadda dabaqayn oo kale axajunash waxay ku taala meeshaan oo kale waa qaburaha qaburaha ugu dhowga wey xaram ah, qaburaha ugu dhow sidaas oo qoraxda meesha u dhacda xagga xoogaa ka xigta qorax sineed meeshaasoo kale ugu aadan meeshaas ada ugu xajka ayagoo eeraantii dhooban wixii eeraaniyiinha ah, ayaga qabriya laga raadiya masaajidka hal xaba inaadan ku arag dhacday kacbada agteeda hal mid qaasatan marka salaadaha la tukana hal mid oo shiiciya inaadan ku araga dhacday masjid ah, waa dhici karta laakin qabrigaas markaad tagto waxaa is leedahay meeshaan dawladdii o dhan reer iiraana timid hmm, waxaa taaganoo humbaalayna meeshaasay ah, dhooban yihin wixii meeshaas ay dhooban ah, yihin ah. hmm, halkaanoo kale ugu aadan yihin xaramka waxyaalay isku jiraan way isku dhow xajuunka iyo xaramka safana hadda waa xaramka ku dhex waxa weeya masaajidkayba ku dhex jirtaa buurta safar meeshay sacyigu ka bilaabanayay kaan lam yakun kaanhu shaamiye lam yakun waaba ayaduusan ku sugnaan bayna alxajuuni xajuun ilaa safa buurta safa inta laga gaaro aniisun mu'aanisun mid wax wehliya mid weh qofna wehshado inaan lagu aragaad moodaa meeshaa cidlada ka dhacday walam yasmur uusan kuna sheekayn bimakata magaalada mako saamiru mid habeen sheekeeya saaminku waa midka habeenka sheekayna macalmshaadku kaan lam yakun wey kaan iyo yakun waa la kala fasiri lagu kala waani midka labeeya ayadoo khabarkii noqday jumla ficliyo maadi ah oo qad lagu fasliyey ka qowli waa shaacirka qowlkiisa oo yidhi azifo taraxulu rarasha waa dhowaaday kayra ana rikaabanaa laakiin geereennii lamaa tasulama dhaqaaqin birixaalinaa alaabteennii wa kaanqadii laakiin waaba ku dhow yahay inuu la dhaqaaqo azifa waa dhowaaday ataraxulu rarashadii in la guuraa waa dhowdahay wey in la guuro oo la dhaqaaqa waa dhowdahay hmm. waa dhowda asifa waa dhawaaday ataraxunu rarashadii waa dhawaaday hayra ana rikaabanaa laakiin geela yagii oo alaabtu noo saareed lana tazul waa zalo laasima lamaa tazul ma aysan tegin birixaalina rixaalsha laba macna la yidhahdaa reeriga rartiga saaran kabadda iyo qobtolka iyo abjadka iyo waxyaalaha alaabta rartiga saaran rixaal waa la yidhahdaa waxaa kaloo rixaal la yidhahdaa amaakinta la dego haddii marka la yidhaha rixaal maanta lagu fasiro alaabtii oo kabadii iyo wixii ratiga la saaraayey bacda sideedii u dayna ilsaaq ah waxaa lahdaa lama tazul lama aysan tegin awrtii geeli birixaalina alaabteeni rarkii lama tegin oo lama dhaqaaqin waa dul saarayn ha inay dhaqaaqdo unbaa u dhiman haddaad ka dhigto amaakinu nuzul meelihii la degay rixaalka haddaad ka dhigtana bacda waa bimacnaa min marka waxaa leedahay hayra ana rikaabana laakin geeleennii lamaa tazul kama aysan suurin suulin birixaalina min rixaalina meelihii aan deganayn meelihii aan degnay kama dhaqaaqin ee iyagoo alaabtii saaran tahay ay taagan tahay waa kana maxalushaahidkii waa kan fiiri intaasoo dhan maxalushaahid maahan wa kaan qadii wa kaanhu shaamiye qad saalad laakiin inay dhaqaaqday lamid ta maxaa le wax uma dhimana marka kaan isimkeedu waa damiiru shani maxduufa abarkiina waa ficil maadiyo zaalat ah qadaasaa lagu kala fasliye khabarkiina waa maxduuf qadaasuu ka dambeeya gadaalkeeda laga xadi wa kaan qad zaalad waa ey wa kaan qad zaalad inay dhaqaaqday laakiin la mid tahay faxadafa waa xadfay shaacirku alficla ficilkiiyuu xadfay wallahu subxana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed